tabaaraka wa tacaala wafii daalika arrinkaa lasoo sheegay qolyihii abraarta ahaa inay nicmo ku jiraan oo sariiro dushood iska daawanayaan nicmada jannana ay ka daawanayaan falyatanaafas ha u degdegeen ha u tartameen cafwan almutanaafisuuna dadka tartamaya dadka khayrka u dhaqaya ee khayrka jecel ha u tartameenoo kaasaa looltan iyo tartan ku fiican ina alabraar la naciim baa laga soo jeegay dacalaadaaki yanduruun ilaa akhirihi wa fii dalika falyatanafas ilmutanaafisuun idan sarbeeb ku jirta dadka tartamaya ama baratamaya shayga wanaagsan ee mudan inay ku tartamaan waxaa weeye arrimaha aakharo wixii janno lagu gelayo naar lagaga fogaanayo ilaahay kuu dhowaynayo diinka kugu toosinaya kaasaa mudan in lagu tartamo adduunya ma mudno weeye in lagu tartamo mana astaahisho وعن سهل بن سعد الساacدي رضي الله تعالى عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وaلي وسلم rasuulka ilahi uutiya waxaa loo keenay suubanaha bisharaabin biya loo keenay bisharaabin caana loo keenay biqadaxin min sharaabna waa riwaayo kale weel caana ayaa nabiga loo dhiibay fashariba minhu sharaabkii ama caaniibuu nabigu wax ka dhamay wa can yamiinihi dhankiisa midigna waxaa joogay hulaamun wiil yar baa joogay fii riwaayat اlbukhaari wahayrihi hulaamun asqaru اlqowm wiil baa joogay dadka meesha fadhiyay ninkii ugu dayaraa ah ugu da'yaraa wa can yasaarihi dhanka bidixa nabiga waxaa ka xigay al ashyaaku waa yeellaa ka joogay niman duqay ayaa nabiga dhanka bidix ka fadhiyey duqaydaasi waxaa laga magacaabay khaalid ibn waliid riwaayaadku wiilka yare asharulqowm lagu sheegayna waa ibnu cabaas riwaayaadkii waa caddeeyey waa cabdulahi ibnu cabaas wey radi allahu tacaala waxaa laga magacaabay riwaayadriwaayad tirmidi iyo tii axmed iyo tii muslimo magacaabeen in uu khaalid ka ah khalid waliid khaalid iyo ibnu cabaas waa laakiin khaalid baa weyna waad garanaysa inkastoo mutahir islaam yahay shaykhuna laba macna lagu eh, ilaaqaa sida raajixa ah waagi dambena macno saddexaad baaba iska yimid shaykh waxaa la yidhahdaa konton wixii gaadhay wixii ka badan cinda alcarab ashaykhu waa axadka gaadha cimrigiisu konton iyo wixii ka badan wixii konton ka yar sheekh ma yidhaahdaan xagga da'da iyo cimriga marka laga hadlaayo waxaa kaloo sheekh la yidhahdaa ashaykhu fi اlcilm duuna sin ninku haba yaraadee hadduu aqoon diineed leeyahay sheekh baa layska yidhaahdaa lanna waa kabiirun fii martabati wuxuu ku wen yahay oo waayeel ku yahay cilmigiisi iyo aqoontiisu ku wen yahay oo kii odhan jiray sayidina cabaas ibn cabdilmualib markii layidhi nabi maxamed iyo adiga kiinebaa weyn wuxuu yidhi nabigaa iga weyn anaasa ka hor dhashay macnaha waad fahanteen bay ila tahay nabi maxamed baa iga weyn laakiin aniga ka hor dhashay macnada waa maxay hadda waa nabi iyo caalim weeye saasuu igaga wenyahay laakiin da iyo ayn ahaan ka hor dhashay sidaasoo kale marka shaykhun fi lcilmi wain kaana sahiiran waa la yidhaahdaa shaykhu sinina waa la yidhahda waa konton iyo wixii ka badan ruuxii gaadha waagi dambe macno kalaa soo kordhayo qabaa'ilka ninka u odayga carabtu waagi dambe waxay u bixiyeen sheekh bay u bixiyeen haba yaraado kura yar baa allaha ka dhigo oo aabbihii talada hayn jiray toban jir labaatan jir baa allaha ka dhigo marka haweenkiiba xataa sheekhay yidhahdeen waagi dambe qolyahan hadda reer khaliijood ku aragteen iyo caraba marka khaalid marka da'daasi kontanka ah waa jira ka weyna xilliga ayada fa qaala suban wuxuu ku yidhi wuxuu kuhi ibn cabbaasah ata'danu lii ma ii fasaxaysaa an ucطiya inaan siiyo caanaha u dhiibaya dhiilka haaulaa'i wa fii riwaayatin haaulaai ashyaakh cafwan duqayda inaan caanaha u dhiiba ma i fasaxaysa lannu nabi maxamed sal slm marka caanaha isaga laga bilaabay sunnadu waxaa weeye iyo xaqyadu midigtiisa dadka jira iska leh midigtina ibn cabaas oo da'yar oo inta meesha fadhida ugu da'yar baa fadhiya dhanka bidixna duqay waaye laa fadhiya adirayaashii ku aadan marka nabigu wuxuu duma calayh isalaatu wasalaam inuu jamciyo duqayda inuu ixtiraamo ibn cabaasna aysan soo firinin ibn cabaasna xaqiisii uu ka fasax qaato dhiilka adaa iska leh in lagugu wareejiye laakiin waxaa bannaan atanaasulu can alxuquuq xaqaada waad ka tanaau waxaad adu aad mudantood leedahay baad dhihi kartaa hebel ha loo daayo gurigaada haddii lagugu soo booqo wadaaddaha ku soo booqda inay salaadda kaa bixiyaan xaq ooma laha adoo qur-aankaba aqoonin baad tujinaysaa ym اqwm aqram lkitaab ilah waxay ka shaqaysaa masaajidda xafiiskaygii gurigii haddaad igu timaaddo istaw anaa ku dhihi haddii xafiiskaygii meeshaan ka talinayay meeshan ugaaska ka ahaa waxaasoo dhan idan khasaais baa jirta idan laakiin waxaa bannaan duqaydii ku soo booqato wadaad inaad taa ina tujiya waad mantin gala salaadana geliin oo aduguna aad safka dambe gasho adaa ka tanaasulay xaqaada atanaasul can xuquuq bale nebig wuxuu daco marka ibnu cabaasna ka idan qaato oo fasax ka qaato saan duqaydu qalbiga u qabanin duqaydana caanihi uu siiyo ibn cabaas marka wuxuu noqday wiil aan dhaqaajin karin faqaala hulaamku wiilkii yaraa wuxuu yidhi laa wallahi yaa rasuul maya rasuulka ilah ma fasaxaayo kuu idmi mahayo inaad caanaha duqayda siiso anigana i dhaafiso ma kuu fasaxaayo maxaa jira laa uuiru doori mahayo ma doorayo binasiibi aniga nasiibkayga minka kaaga iiga ah, nasiib ahaa axadan aadama u doori mahayo hambada nebi maxamed hortay ruux kale afka saari mahayo atabaruk bاnabiyi sal slm waa qurba waa cibaado waa allow dhowaasho waa xasano marka wuxuu rabaa inaan looga horaynin laa uuiru ma doorahaya u doorbidi mahaya binasiibii aniga dheeftaydii minka iga dheef ahayd ee xaggaada iga dheef ahayd axadan aadame fatallahu rasuulu llahi sal lay slam fii yadihi fatallahu rasul ay fawadacahu nabi maxamed baa dhigay oo saaray dhiilkii fii yadihi fayadda bni cabaas wiilka gacantiisa buu saaray qabuul mar haddaad anfasaxayn adaa iskale laguma muqunan karee qabso hawshu maaha anaa gartay ruuxu sharcigu asagu ummadda ugu yeedha waa inuu fuliyo maya ad ubukaada hawlo badan baa jira duqaydu caanaha caba nabigu ma dhihi abad xaqaadaad iskale fasax markaa unbaan siin karaa fatallahu rasuululahi rasuulka ilaahi baa saaray dhiilkii dejiyey fii yadihi fii yadi bni cabaas buu nabigu saaroo qaado uu yidhi muttafaqun calayh tallahu bitaa'i lmunaati aw almuhanaati fowqu tala laba dhibcood laga siiye xagga sare ay wadacahu wey watallahu liljamiisu qur-aanka maydan ku arag dhigid wey wa hada alghulaam wiilkan asaga ana ibnudnawi wuxuu hi huwa bna cabaas wey ibn abi shayba si fiican u faahfaahisa marka halkan waxaa ku jira marka altanaafus fii umuur alaakhira ibn cabaas wuxuu u tartamayaa aakhara wax taraysa oo nabi maxamed hambadiisii ah oo meeshuu nabigu dibnaha iyo afka inuu saaro o loogana hormarin saasuu ku dagaalamay wuxuuna kula tartamay duqaydii nebi maxamed oo idan weydiista xataa wuu ka diiday isagoo wax walbaba ka jeclaa hawl aakhara meesha ku jirta waa meeshii marka qaacidadii lo odhan jiray fi اlfiqiyaat laa iiaara fi اlqurubaat laa iihaara fi اlqurubaat wainama aliithaaru fi xuduud الnafsi wاddunya qurbada iyo shayga alla loogu dhowaanayo cidna adiga kagama baahno wax kaa baahi badan ma jiro waxyaabaha addunya dheefta addunya laysdhaafiyaa dadka loo quuraa wayuruuna calى anfusihim walow kaana bihim khasaaصa amaa wixii aakhara wax ku taraya ilaahay kuu dhowaynaya cid adiga kaa mudan oo kaaga baahi badan ma jirto adoon maaga marka waa inaad ku nafbaxdo xadiikani axaadii badan baa laga qaataa wa can abi hurata radi allahu tacaala canhu can nabi sal ly slam qaala nabigu wuxuu yidhi qiso fi saxiix xadiidka anas baa ku yimid kan waa xadiiu sahl ibnu sacdin isaacid xadiiu anas maalin baa nabiga caana loo keenay markaasa waxaa la fadhiyay cumar abubakar iyo jamaca min asaxaaba nin reemiya ah nabiga dhanka bidid ka joogay dhanka bidixna abubakar baa fadhiyey cani nabigu markuu intuu rabay ka cabay ayuu siiyey ninkii reemigaabuu u dhiibay intuu nabigu marka dhiilka uusan wareejinin buu cumar wuxuu yihi nabi maxamedow abubakar sii abubakaroo fadhiya dhanka bidix maxamed nabig wuxuu maaya ninkana iskale culimadu waxay yidhaahdeen ibnu cabbaas nabigu muxuu oga idan qaatay ninka reemiyigaana oga idan qaadan waaye waxay yidhaahdeen ibnu jawsi khayrkii baa ka hadlay nabiguna waa ku raacay waxaa ku jira macna daqiiqaho ibnu cabbaas haba yaraade waa nin caalimoo diinta garanay xaqa inuu asagu leeyahay fahmahay hadduu asagoo fasaxana in la bixin kara garanaya nabigaasu ka idin qaatay asaaliibtii iyo adabkiibuu garanaya laakiin ninka reemiyiga hadduu nabigu ka idin qaato warcaanahan odaygan abubakar aan siiyo wuxuu iska dhaadhicinayaa dayhada wuxuu u eexday saaxiibbadii saaxiibka abibakar aahay ree madiino reer mako muu qurayshaynayaa hawla waan reemiyi alacraaba ashaddu kufran wa nifaaqan kooda muslimkana jafaaf baa iskaga jira remiyi waa aragtan waa iska qallafsan yihiin marka isti'laafan wa ta'liifan buu nabigu calayh isalaatu wasalaam isaga uusan wax ciidanaba weydiininba leanna ciidankiiba laga yaaba inuu si khaldan buu u arko oo cuqdad kaleba uu ka qaado uu iskaga u daayay ama ibnu cabbaas xataa hadduu nabigu ka wareejiyo uusan idan weydiin wax dhiba asagu oo muuse arkeenoo nebi maxamed baa maslaxada kaa yaqaan dantana kaa yaqaan ayuu isdhihi lahaa oo fiqigiisa iyo iimaankiisaa keenaya iyo aqoontiisa ama wadaadkan isagu cudur kaluba qaadi lahaa saasoo nabigus waxba u weydiin faruu saaray hadalka cumare nabi maxamed oo abubakar siina nabigu wuxuu u kaadi kanaa iska leh abubakrada saxaabado dhan baa ixtiraami jiray wax walboo khayr asagay u doorbidi jireen wa can abi hurata radi allahu tacala canhu nabi sal slam qaala subxan bayna xilli ayuubu nabiy llahi ayuub annabiyu almubtala asaabir ina wajadnahu saabira nicma nabiga ilaahay ka yidhi waa ibraahim baa awow ah. ibraahim baa awow ah nabiyullahi ayuub baynama ayuuba calayhi salaatu wa ayuub ibnu rasaax ibnu ruum ibnu lciis ibnu isxaaq ibnu ibraahim wey awowga saddexaad mse afraad baa ugu tagaa nabiyullahi ibraahim khaliil araxmaan buu ugu tagaa waa inaad rasaax ibnu ruum ibn lciis ibni isxaaq ibnu ibraahim marka isxaaq iyo ciis iyo ruum saddexdaa awow buu ka tirsadaa rasaaxna waa mar nbilahi ayub saddex awowba ugu ta nabilahi ibraahim ugu taga addoonkii aad loo imtixaanay ee faqri lagu imtixaanay ee caafimaad darro lagu imtixaanay toddoba sano wa fii riwaaya siddeed iyo toban sano ayaa la imtixaanay baynamaa ayuub markuu ilaahay caafiyey ee layidhi biyahaasi ku qabay suuradsaad baa lagaga sheekeeyey bartuu ku qabaysanayay ee ilaahay ku caafiyey baa waxaa lagu soo daadiyey ayax dahab ah koronkorro dahaba soo daadatay baynamaa ayuuba calayhi salaatu wasalaam yakhtasilu uu maydhanayo curyana isagoon dhar qabin haddee dharka waa laska si marka la qabaysanayo haddii allahuma markaasi aadan ka baqayna cawradaada cid kale inay aragto faara waxaa ku soo hoobtay calayhi dushiisii jaraadun ayax baa ku soo hoobtay kabajaan waaweyn weeye oo min dahabin dahab u eg suuradiisiiyo muuqaalkiisu waa dahab waxaad mooda kabajaan baad moodaysaa kabajaanna maa waa dahab caadi ah waxaa ka daran ilaahay subxaana wa tacala nafbu geliyood markuu soo daatay wuu kala yaacaybaad wuu kala yaacay fa yantashir dahabkii ayaxa ahaa wuu kala dhaqaaqay iyo daadashadii shayga birtaade markuu dhulku dhaco wuu yaacaaye inaan naf la dhaqaaqayna waa dhici karto xagga iskaga dalaan dishay fa jacala ayuub nabilah wuxuu bilaabay yaxi inuu hoobinayo ku ururinayo dahabkii soo daatay cirka ilahay ka soo daadiyey fii awi maradiisi meeshuu tallayuu bilaab inuu ku gurto fanaadaahu rabuhu rabbigiibaa u dhawaaqay riwaayo kale umtira calayhi jaraadun min dahab waxaa lagu roobay roob ahaan loogu soo daadiyey dahab ayaxah ama ayax dahabah fanaadaahu rabu rabbigiibaa u dhawaaqay caza wajal wuxuu rabbi yaa ayuub ayuubow alam akun miyaanan ahayn ugniika mid ku deeqi ama akhnaytuka mid ku deeqi camaa taraa waxaad urursanaysa miyaanan kaa deeqin miyaanan xoolo ku siinin miyaanan ku nimcaynin maxay tahay dahabkaad marada ku urursanays ilahi wuxuu eegayaa addoonkiisu siduu u shukriyo ileen marka la soo imtixaanay ee faqri iyo xanuun iyo laxaw dadkoo dhanba ay ku naceen ooay dadko dhan ku gooyeen oo lagaga fogaado oo lagaga carray oo xaaskiisii baariga ahayd bes ay ku soo hadhay baa ilaahay imtixaanay wuxuuna ka yidhi inaa wajadnaahu saabiran ba ilahay kay nicma alcabd inahu awaab almuhim hadda waxaa la eegayaa haddii loo nicmeeyo hanti badan la siiyey caafimaad bal jawaabtuu bixiyo alghaniyu الshaakir wاlfaqiiru الsaabir wاlmubtala saabir intaasoo fadiila ilahay addoonkiisa ayuuba u kulminaya isugu geenaya qaala ayub wuxuu yidhi balaa haa la magani ilaaha waad nicmaysay waad iga deeqday xoole igu iga badan baad isiisay wa cizatika sharaftaadan ku dhaartaye waxay dhaheen nuxaaddu halkan haddii nacam la yidhaahdo waa lagu gaaloobahayaa weliha nuxaadda ay carabiyada halkan balaa meesheeda hadduu nabilah ayuub dhihi lahaa nacam gaalnimay noqon lahayd maxaa alam akun akhnaytuka camaa tara nacam haddaad tiraad imadaa deeqin wey waxba imaadan siinin waxaad ii qabatay ma jirto waa inkiraad aad dafirayso nicmadii kufr bay isku bedelaysa bala markaad tidhaahdo waxaa weeye ha waa qiritaan ictiraaf wey macnahaasay u jeedaan istifaamka noocana eh, eh, taqriiriga waxaa laga rabaa he inaad ku jawaabto balaa alastu birabbikum qaaluu nacam waxay noqon lahayd kufr iska ilaaliya nuxaadu sidaasay u kala qaadaan laakiin fuqahadu curfigay ku socdaan ruuxa wuxuu nacam iyo balaa oga jeedun bay fiirinayaan alfuqahaءu fi hada اlbaab balaa iyo nacam hawl ayagu u taalla ma aha inamaa yaduurna xawla اlcurfi dhaqanku waxay toon bay eegayaan ama ahlu اlcarabiya ajrumiley iyo alfiyeley waxay ku leeyihiin halkan ha isku dhihin nacam haddii kale malagaabaa galay wa cizatika sharaftaadan ku dhaartay walaakin hase yeeshee laa hinan bi deeqtoon iguma sugno deeqtoon iguma jiro can barakatika aan ka deeqtoomo ilaahayow ilaah waadi deeqday wax walbaad haysa laakiin addoon waxaanahay marnaba aan ka deeqtoomi karin barakadaada khayrka cusub وفي رواية لا غنى بي عن رحمتك وفي رواية أي ربي أي ربي ومن يستغني عن فضلك ربigayow yaa ka deeqtoomi kara adiga fadligaada iyo naxariistaada maxaa dahab cusub weeye oo hadda ilaahay abuuray oo hadda uu rabbi sameeyey xadiiثu cahdin birabbih weeye waa naxariis gooniya xoolo barakaysan weeye walidalika saxaabadu waxay dhaheen kunaa nacudu alaayaati raxma mucjizaadka iyo barakaadka cusub naxariis baan arki jiray barakan arki jiray nabiyullahi yubtii ku socdaa xoolahan ilaahu hadda soo daadisay xoolaha igu hore lamid maaha waa xisaab cusub oo xaggaada ka timid marka waa urursan hayaa waana bixin hayaa addoonka ka deeqtoomi kara barakadaadi iyo fadligaadi naxariistaada alla waa kuma idan ilahay waa u boga warka asaga ah maxaa ku jira marka alاstikaaru mima yutabaraku bihi ayuu muxuu badsanayaa fadligii naxariisiiyo barakadii rabbiga xaggiisa ka timid waxaa kaloo ku jira xoolaha xalaasha in lagu dadaali karo ururintooda haddii lagu bixinayo meel khayra lagana dhalinhayo meel xalaal ah sida ugu dagaalnami lahay ayuub inuu urursado dahabkii xalaasha iyo barakaysna xagga rabbi ka yimid waxaa kaloo ku jira fadliga khinaha iyo hanigu uu leeyahay lianna allaha subxaanahu wa tacaala lianna ayuuba wuxuu maalkan ku magacaabay baraka barakuu yidhi maalka xalaasha ah eed ka yimid meel fiicanna aad ku bixinayso waxaa weeye barako wey waa naxariis iyo fadli weeya baabu fadli اlhaniyi shaakir wuxuu baab yahay masale dhib badan buu hadda sheekhu bilaabay uu keeni doonaa waxaa lagu murmaa faqiirka saboolka ku sabre u dulqaata gaajada iyo rafaadka ku sabra iyo ruuxa hanigae hodankae tanaadkaee ilaahay ku shukriye xamdiya wuxuu rabbi aan ka abaaldhicin keebaa fadli badan oo khayr badan baa lagu murmaa aqwaal badan baa ku jirta aad lagu dagaalamaa sawaabkuna waxaa weeye hawshu ilaahay nebigiisa u doortay baa u fadli badan waa maxay khinahana ma fadli badno faqriga lafajabiskana ma fadli badne maxaa fadliga badan alkafaaf cashawaqadu juucu yowmin wa shibcu yowm allahuma ajcal risqa ala muxamadin kafaafan waa midda u badan middaas ayaa afdal ah hase ahaatee haddana wadaadda waxay leein bixasab ilxaal aan fiirino addoon waxaa jira faqrigu danba u ahaynba uba gaaloobi diintu ka bixi xayaatu kelbi baa nool intuu yidhaahdo oo uu fana'sado yuu diimahoo dhan ka tagahayaa adduunyaa madax maraysa adoon maslaxadiisu xooguhu shilinka iyo sandareerada iyo howlaha jidiin iyo carabdhaqa uu yahay baa jira addoon waxaa jira khinuhu ogaba darahayaba kalaa ina alinsaana layadqaa walow basada allahu risqa licibaadihi labaqow fi lard addoon xooguhu shilinku eedaaba jira oo oga daroo maalinku shilin helo kalaabka aan ka baxaynin isliiba aadan ku arkaynin dadkaba salaanta aan ka qaaday xoguu markuu gaajoodana safka hore ku tukanhaya kaa maxaa dan u ah faqriga kafaafka kaa dan u marka bixasab alxaal ha la yidhahday dhaheenoo addoonka faqrigu u roon yahay ilaahay markuu faqiiro ee uu asagu wax waayo ee uu kululaadee dhibtooda ilaahay isu dhiibaya ee sabraya ee addoonnimadii muujinaya faqrigaa u khayr badan midka shilinka ku kibrahaya ee shilinku ooga darayana faqriga u khayr badan midku shilinku u roon yahay faqriga ooga darahayana shilinka u roon bixasab alxaal ha la yidhaahdo oo masaladii aan la goynin bir lagu goynin oo yaan la odhanin haniga shaakirkaa fadli badanna sax ma yidhaahdeen faqiirka saabirkaa fadli badanna sax ma aha xaaladda ruuxa la qiimeey nimankaana meel bay ku dhuftaan gebagabadu sida sabaabka qowlka shanaad ee ah la اlfaqru wala اlghina midna ma fadli badnee waxaa khayr badan alkafaaf waa miduu ilaahay u doortay nebigiisi iyo akaru صaxaaba ridwan اllahi tacala calayh baabu fadl haniyi shaakir ninka hodankee tanaadkaa ee ilaahay u mahadnaqay ee shukriye xamdiya fadligiisa wahwa haniga shaakirkaana waxaa weeye man akhada almaala min wajhihi ruuxa maalka ka keena ee meeshii loogu talagalay xalaasha ahay man ahada almaala min wajhi wejiga xalaasha ahaa ninka xoolaha ka shaqaysta loo jeeda haniga shaakirka wa sarafahu xoolaha ku bixiya fii wujuuhi maalihi alma'muuri biha la isfaray iyo wadiiqooyinka shaxda ahaa ee ilaahay ummadda faray wujuuban aw istixbaaban buu ku bixiyaa meel xalaana wuu ka shaqaystaa ilaahayna wuu u idan kaas fadligiisa ayuu xadiid u baab yahay baab ku saabsan qaala allahu tabaaraka wa tacaala faama manduulkii acطaa xoolihiisa wax ka bixiya wataqaa rabbigiina ka cabsada oo wasadaqa rumeeya bilxusnaa janno iyo aakharana aaminsan fasanuyasirhu rabbi waxaan u fudaynaa buu ninka asaga ah lilyusraa wadiqihi sahlanaa ee janna geyn lahaa faama man acطaa min maalihi maalkiisa wax ka bixin oo la baxahaya rabbahu fii umuurihi rabbigiibuu ka cabsadaa wax walba uu samaynayo wasadaqa bilxusna alxusna huna aljanna waa la yidhaahdaa badel inuu wax walbau bixiy ilahay badel kaa siinayaa lagu fasiraa hawaab baa lagu fasiraa almuhim arrinka aakharana aaminsan fasanuyasiru lilusr icmaluu fakullu muyasarun lima khuliq odaygii soomaaliyeed muxuu yidhi sadaqadaan cuni doono saansaankeedaan gartaa saansaanka qaabka iskugu socdaan baan garan meeshaan maanta inaan wax afka kaga dhufan hayo iyo in kale marka ruuxa dhaqankiisaa kutusaya qaabku u socdo inuu khaatimo wanaagsan ku dambayn doono inta badan haaliban wاlbidaayatu tadullu cala الnihaaya soomaalida waxay yidhaahdaan dabaalxumada hiriqu ka bilaabay nin baa ku dabaal baan aqaana bal webiga gal baad tiri bal badda gal asagoon meel la gaadhan buu dhufleeyey haddii dabaalma taqaan naga fadhiis ilaahay marka subxaanahu sidaasuu leeyahay ninka la yimaada asbaabtaasi waxay keenaysaa acmaasha saalixada iimaanka iyo furuuciisu waxay keenayaan iimaanka qalbiga ah iyo furuuciisa daahirka waxay keenayaan khaatimo wanaagsan waddo wanaagsan inaad ku dambayso wa qaala tacala wuxuu ku rabbigan yidhi wasayujannabuha wasayujannabuha waxaa laga dheeray naar iyo jahannam laga fogaynayaa alatqaa midka cabsida badan atqى huna waxaa lagu fasiray abu bakr الصidiiq radi اllahu tacala canhu biijmaaci اlmufasiriin axadkan ilaahay aad oga cabsadee naarta laga dheeran waa abu bakr ijmac baa la soo guuriyey ibn caطiyaة اlmaliki fii tafsiir اlmuxarar ibn kaiir baa ka murmay oo waxay yidhaahdeen cumuum baa ku jira alcibratu bicumuumi lafdi la bikhusuusi sabab nin walba oo ilaahay ka cabsada shirkina iska ilaaliya macaasidana ka fogaada oo sida abubakar oo kale u dhaqma yay aayaddu u taallaa aayaddu gooni kuma ahaa sayidina abubakar bay idhaahdeen warkaas ibnu kaiir ay sheegeen ibnu caiya min xayu lusuul waa aciif usuul ii aciif weye maxaa jira alatqa siiqadani marka la leeyahay alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab waxaa shardi ah lafdigu inuu ku jiro lafdigu waa inuu yahay lafdi guda oo wada iyo waaxid ba laqahayo xambaaran inuu yahay haddaan lafdi cumuuma meesha ku jirinba siiqa cumuum meesha aysan oolin lama odhan karo alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab hawshaa xertaa fahmaysa qolyihiinna duqayda ah waxaan iska dhagaysta wayna isfaanna ila tahay marka xaggee kaga jiraa baa layidhi cumuumka aad sheeg erayga ballaaran ee dadkoo dhan soo wada geli karaa nin walboo muttaqi uu soo gelaya xaggee kaga jira ma ku jira lafad cumuuma ah. ashaasaa ugu dhow aladqaa ku jirta usuulkana al waxay caam noqotaa oo dad badan i wadar qaadataa markay tahay mawsuula ashi mawsuulada ahayd ama ay tahay mucarifa lijamcin aw limufradin bishardi anlaa yakuuna hunaaka cahdun waad garanaysaan in almawsuula almawsuula ma bilitifaaq sidoo kale jamcana maaha alaqa waa mufrad mucarifan lijamcina ma aha waa mufrad mufradkana markay gasho ay mucarifa u tahay macaan bay faa'iidaysaa misamaya khilaafka ku jira waxaana shardi ah marka ayadaa inaysan cahdiya ahayn cahdiya wayaa marka bishardi anlaa takuuna cahdan anlaa yakuuna cahdun saabiq ijmaaca marka mufasirtu ay soo guuriyeen alata huna inuu yahay rajul khaasa min ummati muxamadin oo huwa ah abubakr idiq baa raajix ah baxiga ay sheegeen kaiir iyo ibn caطina waa aciif min xay usuul sidaa darteed raazi oo hawsha qaabka uga hadlay baa ka saxan oo qaabka uga hadlo sheegay ninkii yidhi waa caam inuu khaldan yahay min xayu اlusuul wuu runtii oo saga ka saxan suyuudun intiibuu soo qaatay markaas isagu isu tiiriyey baxigana waxaa iska laha raazi sayduna noqotay wasayujanaba waxaa laga dheereeyaa jahannamo iyo naar aladqaa midka cabsid ilaahay aad oga cabsada alladii kaasoo yu'tii bixiya maalahu hantiisuu dhiibaa yatasakaa asagoo isnadiifinaya xumaan bukhli dembi iska dahirahayo iska nadiifinaya maxaa yeelay markaad xoolaha bixiso ilahay baa kugu dahiraya khud min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum idan way ku nadiifin bukhliga xiqdiga xasadka qutuucnimada shuxiga waxaasoo dhanbu xooluhu bixintooda kaa nadiifinaya jahannamay kaa nadiifinaya dembigada lagu dhaafaya cada rabbigay bay kaa bakhtiinaysa sadaqada wamaa liaxadin cindahu binicmatin tujza sabab nusuulkii intaan dambe waxaa la sheegay mufasiriinta kulligood soo guuriyaan xoolo badan baa abubakar bixin jiray nin u deeqsi ahaa waa la yaqaanaa gobgob dhashay buu ahaa marka markay muslimiintu soo islaameen gaaladuna ay aad muslimiintu u baabi'isay addoommo badan oo islaamay baa aad loo baabi'in jiray xoolihiisiibu intuu qado adoon walba oo islaama oo la dhibayuu soo dayn jiray xoolo badan buu ku bixiyey aabbihii abuqaxaafa ayaa marka dambe u yeedhay wuxuu idhi aabbow xoolona kuuma nasanin oo xoolo kuuma dihno rag fiicanoo hadhow ku garab istaago ku difaacana maadan soo gadaninbu xuna bixinayso rag xor ahoo waaweynoo hadhow wax ku taroo dhabar kuu noqdo ku difaaca meeshan xabad baa ka socotee ku iibi buuri geli abubakar wuxuu yidhi waxaaman addoommuhu u iibinayo waa kuwa dhabarka ii noqon lahaa ee jahannaba iga difaaci lahaa abuqaxbase wuxuu rabaa rag murqa waaweyn oo seefaha seefta sibcan u qaado oo dagaalamona addoommo masaakiina ahayn la soo iibiyo hawlihii adduunya asagoo okiyaalo u qabaa intuusa islaamin ka hor wey laakiin abubakr wuxuu qabaa okiyaalo aakharo nin walba ishu wuxuu ku arkaahe waxaa maskaxdiisa ku jira meel hadanta haddii la mara ninkii ah, alla meeshan yahala irmaana ku mayracuu ku dhihi ninka beeraleyda muxuu ku dhihi meeshan maxaa beer ku jirtaa aslax fiican baa ku jira xabiir yaa ka dhigta ka guriga doonahaya wuxuu dhi meeshan qasriyaa ka taagta saddex dabaq ah kori hoos nin walba wuxuu u daran buu ishiisu qabataa saa ogaada ishiisu waxay aragtaa nin walba wuxuu daran maskaxiisa ku jira wadaadka zaahidkaysu wuxuu dhi meeshan yaa buul yar ka dhigstoo ummadda kaga soo fogaada oo ku duurgaleeya waa nin walba hawshiisa hawshada ogaada abuuaxaafa wx maskaxiisa ku jirayba ishiisu qabatay abuubakarna wixii qalbigiisa ku jiray baan ishiisu qabatay idan kuwa gaala ahoo mushrikiina waxay yidhaahdeen waxaanu xoola wuxuu abubakar u daldalahayo ee addoommuhu u xoraynayo addoommahanoo dhanba abaal ku lahaan jiray abaal buu gudayaa gacan lagu lahaabuu gudayaa weliba eraygaa waxay yidhaahdeen markuu bilaal xoreeyey umayatun khalaf ayuu abubakr intuu u tagay wuxuu ihi islaam diinka soo gal nin dhib badanna waa ahaa bilaal addoonkiis ninka addoonsanaya wey maxaad isiin bur haddaan diinka soo galo waxaan xoole leh o dhan qaad wy abubakar haddaan ganacsado ah maalqabeen waxaan leehoo dhan qaado macal mareegaha furfuro maqasha waxoo dhan kaxayso waxba ha ii reebin laakiin diinka soo gal mayuu yidhi wuxuu waayah ninkan miskiinkae dilaysay ee nafta u keentay bilaal iga iibi wuxuu yidhi waxaad iga siisaa addoonkada nistaas la nistaas oo addoon abubakar lahaa weeye mar gaal ah laakiin qiimahaan u dhigma jiray toban oo diinaar nin qaali ah oo faryaamo ah oo qorasho dhan taqaanuu ahaa abubakar keligii baa la nin wuxuu yidhi addoonkaa iga sii intaas hantina iigu dar addoonkii buu siiyey lacagna waa ugu daray abilaal buusaa kusoo xoreeyey qoraysh waxay dhaheen war addoonkan xoolaa intaan leeg laga bixi maxay ahayd waxay dhahaa gacan horuu bilaal ku lahaa abubakar ilahay baa ka jawaabay wamaa liaxadin cindahum min nicmatin tujza wamaa liaxadin aadama ooma ahanin cindahu cinda abibakar min nicmatin abaal iyo gallad oo tujza axadkaa laga abaalmarinayo ma jirto wey muxuu ilaahay dartii ila btiqa ay ma yunfiq waxba ma xoreeyo oma iibiyo ila btiqaaa wajhi rabbi lacla ilahay wejigiisa sare inuu doona waxaan ka ahay allaha sare wejigiisa waxaankan ma doonayo dan kale kama laha laa yuriidu minhum jazaan walaa shakuura marka abaalgud iyo mahad iyo eray midna ka doona maayo waase tii muslimiinta lagu ammaanay wey inaad ruux ilaahay dartii u shiiso adoon ka duon laa jaza walaa shukuur waxaa weeye waxaa weeye waa loo baahan yahay abubakr ilahay ku ammaan wala sawfa yardaa buu rabbigeen yidhi abubakarna mar dhaandheerayn buu qanci doonaa oo howluhuu sameeyey abaalkeed muudsan doonaa in sha allahu tacaala marka aayadda abubakar bay khusaysaa waa manqaba waa khasiisa min khasaa'isihi radia allahu tacaala wa ardaah kuwa ugu dhawaanaya addoonka ilaahay sidaa u ammaana oga hadlay ugu dhowaanaya caydiisa iyo ku xadgudubkiisa iyo gaalaysiintiisa iyo dinkasaaridiisa iyo durudiisa iyo fadaxayntiisa iyo jaaifiintiisa ilahay ugu dhowaano soomaaliya iska dhigay waa aniga habeen dhawood ka hadlayay ena nimanka ayaga ah hmm. maxaan isku ogeyn hawshii waad fahanteen bay khayr wey qaala tabaaraka wa tacala rabbigan wuxuu ihi in tubdu sadaqaati sadaqada inaad haddaad muujisaan ama inaad muujisaan afan in tubdu sadaqaat sadaqaadka haddaad muujisaan ood daahirsataan fanicim maahi ay fanicma ibdaa'uha in la muujiyo sadaqaadka tatawuca ah ee sunnada ah ayaa u wanaagsan way wanaagsan tahay wy way wanaagsan tahay wain tukfuuha haddaad qarisaan ood hoos ka bixisaan sadaqaadkii waajibka ah sadaqaad haddii laydhi way soo wada galeen laakiin ibdaagu iyo muujintu waxay ku wanaagsan tahay sadaqada faradka ah marka sadaqada faradkaee waajibka ayaa waxaa la sunneeyaa in la muujiyo oo la daahiriyo oo tirada xoolahan waa zakadaydii waa shirkaddaa sakadeedii waa geeligii sakadiisii waa lodii sakadeedii ood caddayso haddii kale wax hebel akada ma bixiyo maa weliga isagoo zak bixi maan arag alla showkan maxay zak ku baaqatay oo naareed baa hoosta lagaa dhihi saan laguu baabi'inin marka zakada waajibka inaad muujiso oo la ogaado ayaa wanaagsan adoo niyadaadaan iska xumayn ikhlaaskaada iyo sidqigaada amaa sadaqada sunnada ah inaad wanaagsan sadaqatu siri tudfiu hadab arab sadaqada hoos loo bixiyo cadhada rabbigay bay wain tukhfuuha haddaad qarisaan wa tu'tuuha alfuqaraa masaakiintana aad siisaan fa huwa khayru lakum icطaagaas iyo ikhfaagaasana idiin wanaagsan wayukafiru cankum min sayi'aatikum dunuubtiinnana ilaahay subxaana wa tacaala waxbuu ka dhaafaya ama waa idiin dhaafaya wanukafirna de waa qiraad garanaysaa wallahu bima tacmaluuna khabiir wix walbood samaysaan ilaahay waa u xog ogaal wax ka qarsoon ma jiro kii wax muujiyey ee ikhlaas ka yahay kii wax qariyey ee dana kale ka leh waxoo dhan rabbi waa ogyahay wa qaala tacaala rabbigan wuxuu idhi lan tanaalu bira wanaag gelhi maysaan janno heli maysaan xataa tunfiquu mima tuxibuun ilaad wax ka bixisaan waxaad jeceshiin wamaa tunfiquu min shay wax walbood dhiibtaanna fa ina allaha bihi caliim ilahay baa u xogaalaasan wax walbar ogyahay wax kaa qarsoon ma jiro wax ilahay ka qarsoon laa takhfa calayhi khaafiya ilaahay waa callaamu lghuyuub marka adugu waxaad oo dar ilaahay u bixisay oo dacnimo ku dhiibtay inuu kaa khasaaro ama dalfadoo meel kale kaa aado ha ka bain cabdullah mascuud yimid niman dhagaxyo urursadoo wardi tirsanhaya wuxuu anaa idiin ballanqaadi hal xaba wardi uusan ka hallaabine camalka suubsadee dhagaxyahan iska daadiya iskaga taga meesha iyo tirintaan la daba taagantihiin maxaa yeelay rabbi baa xisaabaya malaa'ig baaba loo soo dirsaday labada garab baaba lagaa saara yahay neeftaada ma la xisaabi san lama xisaabayo markaad jiifto eed iska huurinayso xisaab ma kugu socto mise laga niqaash neefta aad neefsana marna marna aad ceshanayso xisaabta ma ku jirtaa mise kuma jirtaa isku hayaa akhriya baxiga tafsiiriga ee fiqiga ku jira maa yalfidu min qawl ila ladayhi raqiibun catiid markay culma fasirayaan fain allaha bi calim wlaayaatu fi lbaabi wlaayaat aayadaha qur-aanka ee ku yimid fii fadli اlinfaaq bixinta fadliga ku jira fi aacaati wax lagu bixiyo kaiiratun waa badantahay macruuat waa la yaqaana wa can cabdillahi bn mascuud radi allahu tacaala canhu qaala saxaabigaa wuxuu yidhi qaala rasul lah sal ly slam rasuulka ilah wuxuu yidhi laa xasada kamasha ma jirto ilaa fi tnatayni laba arimood ama laba calaamo ama laba xasano baa laisku kantaa laba camal rajulu way midka koobaad calaa halakatii maalka in lagu baabi'iyo fi اlxaqi wadooyinka khayrka ee ilaahay subxana uu jecel yahay idan ruuxa hantida ilaahay siiye ku diran inuu xoolaha ku bixiyo meelaha khayrka ah waa nicmo wuxuu mudan yahay in la kantoo la jantuu mudan yahay la tamadiyuu mudan yahay tasliid buu ilaahay ka cabiray haddana ku baabi'intii halaka laga cabiray wax yar nin bixinhay ma ah salku ka calaa halaa xoolihii baabi'inay sidina abubakar oo kale wey yoma tabuuq wax la baxa wuxuu ayuu dhan buu keenay nabi maxamed abubakar hadde waxmaadan ka tagin macal dharrihii baad wadaa iyo fudhaalladii waa sidee carruurtii aad oga soo tagtay iyo ahalkii reerkii ilahay baa nooga soo tagay buuhi qaad cumar waa maalinkuu halkaa maalin baan damcay buuhi intaan intaan la tarta abubakar inaan ka reeyo abubakr wax walboo khayran ku tartanno uu iga badiyaabu lakiin waxaa maanta jaanis iyo tubug soo ma ahaa xoogowayar hayey buur maalinka waxbaa isku kay aaday xoolii baa intaan fiiriyey baan laba kala jabiyey qaybna reerkii baan oga soo tegey qaybna nabigaan u keenay anuu markaa jixinayoo le maanta abubakr gudba kuugu jiraa markaasaa layidhi buu i wuxuu ka soo tegey abubakar ma jiro kulliguu u keenay maalinkaasaan go'aansamay mar dambe inaan la tartamin abubakar farhan ka qaaday waayeelka muslimiinta waa kii hadda markii wax laga sheega nabigu cadhoon jiray xanaaqi jiray saaxiibkay ii daaya faraha bannaanka ka mara waman acana fii abi bakr faqad kafar muslim ma aha ninka abubakar dura diinkiisa laysa bimuslimin waa murtad geesa waaweyn soomaaliya maaha hadda kor baan idiin sheegay waayo buutin bay walaala yihiin waxaad u qusaysaa iska ilaaliyo midka labaadee in la kanta mudan warajulu ataahu اllahu xikmatan ay cilman rajul ilahay uu xikma iyo cilmi siiye fahuwa yaqdii biha cilmigu ummadda ku kala xukumahaya wayucallima waa baraya xadiidku waynu soo maray muttafaqun calayh wataqadama sharxu qariiban mar dhowaytubana soo maray na maray sharxiisu buuri وعn بن cmر رضي الله تaعالى عنهma labadaaba marka waxay mutaan weyn in la kanto yani ninkaan la tartan wey ninkaan nabigu ku bilaabay in ilaahay maal uu siiyey oo ku diran oo ku maman xoolaha inuu waddooyinka khayrka uu ku bixiyo waa shay lakantaha loola tartamay ninka asaga ah ninka labaad nin ilaahay cilmiiyo aqoon dinadsiiyo ummadda ku kala xukumahayo gar iyo xaajo hadday timaado koodii jaahirkana waxbarahayana asna in la kantu mudan yahay asna loo tartamo wa howla aakhari wa can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma can nabi sal slam qaala subana wuxuu hi laa xasada sidoo kale kamasha ma jirto ama xasad ma jiro waa idiin soo sheegay baxdiga ku jira xasadka xasadku wuxuu le qayb ammaananoo maxmuud ah iyo qayb madmuum ah habeen dhawood baa idiin soo sheegay xasad waxaa jira ma ah kama xasadkii dhabta ah oo aad tamanido in hebel laga soo wareejiyo oo laga qolonshubo laga soo shubo nicmadu haysto adiga lagugu soo shubo laba goor bay bannaan tahay waa goorma nicmada gaalku u haysto in laga xasado way bannaan tahay maxaa kaloo bannaan muslimkan faasiqee caasiga ah ee hantidii ilaahay siiye nicmad u kaalmaysanhaya ilahay inuu caasiyo xarkaa rabbigay gooyana waa laga qalinshamatayn kara hadda kor soo marray waxaan labadaa ka ahayna ma bannaano waa xaaraan kamasho iyo xasad way kale yihiin heybtadu kamashadu waa ilaahu hebel waxaa siisoo kale isii wey ilaahu cilmigaad hebel ku shubto kale igu shub ilaahu caafimaadka hebel siisoo kale isii asaguna u barakee waa hibto kamasho wey ama xasadku waa maxay ilaah hebel maba astaahile ka soo wareeji ma astaahile ka soo wareeji laba meelun bay gashaa waa idinsoo sheegay abu maxamedna uu kii yidhi habeenkii wixii ka dambeeyey way socotaa ducadii habaarkii khayr wey laa xasada kamasho ma jirto ilaa fitnatayn laba calaamo mooyeen rajulun way ka koobaadi aataahu llahu alqur'aan qur-aanka rabbi uu siiyo barayo fahuwa yaquumu waa ku istaa waa ku tukadaa bihi qur-aankii anaa alleyli habeenka saacadihiisa iyo wa anaa nahaari maalinka saacadihiisa maalinkiina ilaahay buu ku caabudo waa akhriyaa waa ku tukadaa habeenkiina ilaahay buu ku caabudaa waa ku tukadaa wuu ninka hadda waxaa weeye haddee dhaxalka aan haysanno ee nabigu nooga tegay cind allahina ka yimid waa qur-aanka baran weydood ku tukan weyd meesha maxaad ku hayso midka labaade wa rajulun weye aataahu llahu maal ilaahu maal siiyey fahuwa yunfiquhu maalkii buu bixinaya dhiibaya dadka mudan ee baahan buu siinaya qaraabaduu ka xidhiidhinaya yunfiqu waa bixinaya aanaa alleyli habeenka xilliyadiisa xilli u goonaa ma jiro anuu xilligaanba wax sadaqaysta ii imaada waa khaladaad maxay tado xisaabtu waan xidhay sadaqadii way isku dhammaatay qoliya dukaanleyda ogaanba ba iska gaadhahayaa baceli way dhammaatay haddaad shalay iman lahayd waxbaad heli hawshaa khalad wey baahidu mar walbay taagan tahay wax ku talagal xisaabtada allaha burkas ayaa ku leeyahay haddaad sidaa taraa masaakiintu inay kula helanna waa laga yaabaa adaaba isku dilahaya faw yunfiqu xoolibuu bixinaya anaa aleyli habeenka saacadihiisa iyo wa anaa annahaari maalinka saacadihiisu maalki bixin muttafaqun calayh idan waa tanna in loo tartamay mudataawi alanaau assaacatu waa xilliyada wakhtiyada saacadaha xadiidka inoogu dambeeya baabka wa can ibrt radi allahu tacaala canhu ana fuqara'a almuhaajiriin muhaajiriin fuqaradoodii soo hijrooday ee maka ka soo tegey ama miyigu makay xijaazay najdi ka yimid ee nabi maxamed dartii soo aada madiino atow rasuullah rasuulka ilahi bay u yimaadeen faqaaluu waxay yidhaahdeen dahaba ahlu duuuri bidarajaat alculaa wاlnaciimi اlmuqiim nabi allow dahaba ahlu duuur qolyihii xoolaha badna ah, dusuurku waa maalka fara badan timbaasha ah ayaa dusuurka la yidhaahdaa dahaba waa la tageen ahlu dusuuri hantiley iska soo gaabi dadka hantilayda ahaa waxay qaateen oo ay nagu dhaafeen bidarajaat alculaa darajooyinkii jannada sarsareeyey ama xasanaadkii bay naga baseen nabi allow waxay kaloo naga badsadeen wanaciimi nicmadii iyo galladii almuqiimi nagaanaysay ee jannada ayadeen aan laga baxaynin xaggana aan dhammaanayn faqaala subn wamaa daaka arrinkan muxuu ku dhacay qolyahan tiilayaasha ahaa maxay ku dhacday inay darajaadkii khayrka ajirkan idinka badsadaan nicmadii lagu nagaanhayeen go'aynina ay idinka horeeyaan faqaaluu waxay fuqarada muhaajiriintu yusaluuna waa tukana nabi allow ahlu duuurku kamaa nusali saan tukana waa wada tukana waana aragto masaidka waa wada nimaadnaa wayasuumuuna kamaa nasuum bisha ramadaan iyo sunnooyinkuna waan wada soonnaa saan u soonnay u soomaan wayatasaddaquuna waxbay la xoolahooda walaa natasadaqu meesha lagu kala harayna waa kaadee waxbay la baxaan annaguna waba lama baxan waxaan la baxna ma hayno wayuctiquuna addoommahay xoreeyaan walaa nuctiqu annaguna waxaan xorayna ma hayno faqaala rasuul اllah rasuulka ilahi wuxuu yidhi afalaa ucallimukum ma waadan idin baraynin ma idin baraawo shay-an shay tudrikuuna aad ku haleelaysaan ood kaga daba tegaysaan bihi asaga man sabaqakum xadki idin dhaafay ki idin dhaafay waad ku gaadhaysaan wa tasbiquuna waad kaga dhaqaysaan oo leexadaad ku reebaysaan iyo habaaska bihi asaga man bacdakum dadka dambeeya shay haddaad la timaadaan nin idinka dambeyn idin soo gaadhaynin kii idin dhaafa ku soo qabanaysaan ma idiin sheegaa tudrikuuna ku haleelaysaan bihi asaga shaygii man sabaqakum ruux idin dhaafa idin dhaqay weeye wa tasbiquuna aad kaga dabatgay aad ku dhaafaysaan oo is idinku soo gaadhayan bihi asaga man bacdakum inta idinka dambeey walaa yakuunu uusan noqonayna axadun afdala minkum idinka wanaagsan ilaa man duul mooyeen sanaca sameeyey mila maa sanactu waxaad samayseen haddii ninkii waxaad samayso dhan sameeya waad sinaanaysaan baa loo jeedaa afdala minkum waxaa loo jeedaa waad sinaanaysaan qaaluu bala yaa rasuulal nabi xamedow haa waa u baahannahay hawsha ayada camalka yar eenu ku qabanayno ninkii na dhaafi aan kaga daba tegayno kii aan ku dhaafin uusana soo gaadhay nabi allow waa u baahannahay soo daa qaaluu nabi wuxuu uhi ilaahay baad nasahaysaan subxaan allahi baad odhanaysa wa tukabiru rabbi baad weynaysaan allahu akbar baad odhanaysa wa taxmiduuna allaad mahadinaysaan alxamdu baad odhanaysa dubura kulli sala ilaahayna baad mahadinaysaan jamaaca min asalaf mar walba oo shay wanaagsan ay sameeyaan sadaqay bixin jireen isqushu gelaya kaadi ku taagnayd baa ka iman wuu soo dana gudanaya wuu nafisaya wuu soo baxo waxbuu dhiibaya waa nicmo day kugu istaagto ka war cadaab weeye ciqaab hurduu ku nasanaya uu soo kaco waxbuu raadan wuu sadaqaysanaya hurdada aad ku nasatay dad baa lacag kula lacag baa lagu yahay malaayiin suma ogidii kaniinaha lagu seexdaa qolihii kaniinuhu waxba u tari waayeen wuxuu hanti leeyaho dhanba ku doorsan lahaa hal habeen uu si nasto uu khooriyo oo hadduu doono dhareerka u ka daato soma garaysaa hadda kahor bu oday uu yidhi waa aan geeljaro ahaa buui nicmada aan ku jiray haddii maanta aan helayo waxaan haysto dhan ku gadan lahaa oday dhintay wey kii alla u naxariisto waxaan xusuustaa buui anuu intaan hal cancana ka dhammay geed qansax hoostii iska seexday barin baan seexday intaan caana ka dharki qoraxda i kari mayso casar baan arkay meel cidloo bannaana iska jiro qoraxda tagtay gubtay dhididka iga dareeray yaa qoyibu tamuux taqriiban wuxuu jiifay toddoba sac lix sac aba waxaan toosabi anood raaxada aan ka soo baxay la yaabayso hurdadii waagii haddaan ku helayo buu lacag maanta waan siisan lahaa ma jirto dhuuggii geela cunay baa ikicin waayey buui baalcadkii baa ikicin waayey wax walba ibir wuu kala khallafay shaloo dhan buu shuu xoolo shubahayey ama safar dheer buu soo galay kaynaan iyo hayaan buu soo galay si uu caafimaad qabo iska seexanay nicmooyinku saad moodaysaan ma aha ilmo yar baa sadaqaad bixinaysa qadab fiican baad cunaysaa alxamdulilah sadaqay bixin jiray biyaad cabbi jidiinkay kuu mari oonka ku tiran sadaqo salaf ma gaari ma aha hawsha sadaqada hawl lagu soo talagal bisa ma aha nicmooyinka yararkii adugu haddaadan baa u baahan in laga shukriyo laga sadaqa bixiyo dubra kulli salaatin salaad walba gadaasheed baa aaaa waalaaiina mara soddon iyo saddex jeer baad subxaan allahi walxamdulilah wallah akbar farajaca afuqaraau muhaajiriin muhaajiriin fuqaradeedii baa laabtay ilaa rasuul bay ku laabteen mar labaad hawshu way muddo wadeen sirtiba waxaa helay nimankii maalqabeenka ahaa may sirti way maalmay ku soo dhaqmaayeen xogti baa baxday ile ayaga laftirkoodu nimankan eh, saxaabada muhaajiriinta fuqarada waa la weydiin waa mukhlisiin way sheegahayaan nabigu muxuu idiin sheega hawshaa noo sheega hadda annagu waa ku jiraa baa lay waa lagula daarta ma aha hawshii saman mucaile uu yidhi islaanta uu yidhi quraan islaantiisa buu garaacay gabadha fiican buu qabo qiimo badan asaa ka fiqi badan markaasuu ul kala daalay nabiga uga soo dacwootay wuxuu hi gabadha safwaano maxaad ku dishay wuxuu nabi allow waxaan ku dilaan kuu sheegaya qur-aanka suurad baa anuu ka aqaanay buui suuradda haygaga tukanin baan ku uri guriga markay timaado suuradda anuu aan ku tukan lahaa bay igaga tukataa buui marka ha ii dayso haddii kale desan bay u soo dawo midda labaad nabigu wuu la yaabay wuxuu saxaabigu u qaatay haddaad idaasugsadaadu ku tukato inaan anugu aanan ku tukan karin oo ay noqonayso hawl dhammaatay suurad cusub lagaa rabo na suuraddan adiga ii daawir adugu qur-aanka meelaha kale adiga qur-aan badan tahaye meelaha kale adugu u foof mayay tiri taadoonaan ku tukanhaya wuu la dagaalamay midda kale muusan ogayn xadiidka ahaa neeftu inay weysada jabiso isagoo tukanayu iska neefsaday saxaabi war salaaddu jabtay tiri salaadayd maxaa kaa galay buui ulbuu ulbuu ku laba midda saddexaad rituu asagu lahaabuu waqfayoo wuxuu yidhi waxaan ku waqfay oon ku bixiy fii sabiili illaah ayadii baa u baahatay waxay tiri gaadida isii oon ku xajiyo maxaram kalena way wadata wuxuu yidhi halkaa riti baa jooga ritigaasna waan waqfo fii sabiil illah baan u bixiyey jihaad baan ugu talagalay waxay tihi alxaju min sabiil illaah xajka la xajiyaa wuxuu ka tirsan yahay fii sabiil illaahi wixii jihaad loo waqfay xajna waa loo isticmaala ritiga cambridge tiina wuu diido u kula dagaalamay saddexdii masale isku dacweeyeen suurad inaan lagu wada tukan karin neeftu inaysan weysada jabinnin baa asagu qabaa eedna way jebin bayd suuradna waa lagu wada tukan karaa bayd waa min sabiililahi bayd asagu wuxuu laysa min sabiililah jihaadka besa wey saddexdii masle nabig wuxuu u xukumay gabadhii safwaan bin mucail radi allahu tacaala canhu marka hawshoo kale meehe muhaajiriintaani iyagu markii la way sheegeen firti baa baxday waa lagula daartay marka dacwadii baa timid farajaca fuqaraa muhaajiriin baa soo laabtay l rasul bay ku soo laabteen faqaaluu waxay yidhahdeen samica ikhwaanuna walaalahana waxay maqleen ahllamwaali hantilayda ahaa bimaa facalnaa wixi aanu samaynin tasbiixdaannada iyo taxmiiddii iyo takbiirtii wardigaanaganabi allu waa baxay warkii waa la helay fa facaluu way sameeyeen mila asagoo kale sana u wardin u wardiyeen sadaqadii dheeraadkaadna waa wataan hadde maxaan samaynaa faqaala rasul sal slm dalika fadllah yutii man yashaa dalika fadl اllahi yutiihi man yashaa xadiidkan marka waxaa daliishanaya qolyaha qaba alhaniyu shaakir baa ka khayr badan oo ka badan min alfaqiir الsaabir maxaa nimankan akhniyada ee intii cibaadada saraysa kula samaynaya sadaqada iyo kula dheer idan nabigu wuxuu yidhi daalika arrinka asaga in layskugu kaadaro xoolo aad bixiso iyo cibaado saran fadl ullahi ilaahay fadligiisii iyo galladiisii weeye yu'tiihi wuxuu siiyaa ma yashaa ruuxuu doonay muslimiinta ka mida hada lafdu riwaayati muslim waana lafdigii waadhii muslim weeye intaanu sheegin tii bukhaari ma ah adduuuru alamawl kaiira duuurku waa xoolaha fara badan wallahu aclam xadiidkaana daliil ooma aha qadiyada la sheegayo waa waaqacatu cayn ee sababku waxa wey atafsiil oo waxaa u fiican hinahana ma fadli badno faqriga lafajabiska ee dulliga kubadahay ee dadnimada kaa qadayana ma fadli badno waxaa u fiican kafaafka wallah subxaana wa tacala aclam